بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabanaynaa casharkeenna mas'ala almukhtaar halka ay ku qoran tahay mas'alatun almukhtaaru sida mukhtaarka ah ee la doortay anna luqaati luqooyinku tawqiifiyatun waa tawqiifi oo waa wax layna dul joojinayo callamahaa waxa baray luqooyinka allaahu ilaahay ayaa dadka baray bilwaxyi waxyi ayuu ilaahay ku baray aw bikhalqi aswaatin codod abuuridood ayuu ilaahay ku baray ow cilmin ama cilmi ayuu ku baray daruuriyin daruuriya ama cilmi daruuriya ayuu ku baray waxaynu ka hadlaynaa oo masaladan aynu ku soo qaadanaynaa alfaadii ayaynu ku jirnaye ama mabaaxithul aqwaal baynu ku jirnaye oon ku dhex jirnaye khilaaf ayaa ku jira masderka luqaadda horta luqooyinku ma tawqiifibaa oo ilaahay baa ummadda baray mise luqooyinku tawqiifi ma aha oo waxa weeye waxa weey wax ummad isdilaaxiya oo ummaddu ay ku heshiisay oo ummaddu intay isku timid qaybihii u horreeyey ay yidhahdeen kanaynu cir nidhaano kanaynu dhul nidhaano tanaynu saacad nidhaano iyaga ayaa is intay isku yimaadeen wax isweydiiyey khilaafka halkaa ku jira ayay ayuu sheekhu doonayaa mas'aladan inuu ka hadlo wuxuu yidhi almukhtaar ka mukhtaarka ah ee la doortay ee jumhuurtu ay qaateen anna aluqaati tawqiifiya luqaadku waa tawqiifi waadica dejiyeyna waa allah subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa luqooyinka dejiyey waadiciina allah weeyi waxaan laynoo barin oon laynoo sheeginna oon layna barin xagga alla laynaga barina kuma lama samayn karo ana luqaata tawqiifiya callamaha allaahu ilaahay ayaa baray addoommadiisa bilwaxyi waxyibuu ku baray kaasi waa qowl waa qowlka sheekhu mukhtaarka uu ku magacaabay ama jumhuurtu ay qaateen inuu waadicu allaah yahay luqooyinkuna dhammaantood tawqiifi ayinoo waadicii kii dejiyey uu yahay subxaanahu wa tacaala waxay deliishadeen culimmadu aayadda suuratu lbaqara ilaahay uu ku yidhi wacallama aadama alasmaa'a kullahaa wacallama wuxuu baray aadama nebi aadam ayuu baray ilaahay alasmaa'a asmaada sheeyada kullahaa gebi ahaanba ilaahay ayaa nebi aadam asmaada baray iyo luqooyinkanba haddaba asmaadan la leeyahay ilaahay baa nebi aadan asmaada baray asmaadaa alalfaad ayaa looga jeedaa alfaadaasina waa mid shamlinaysa asmaadii nuxaadu ay asmaada u yaqaaneen iyo afcaasha wixii la odhan jiray iyo xuruufta wixii la odhan jiray dhammaanba nebi aadam ilaahay baa baray subxaanahu wa tacaala aayaddaasi waxay ina tusaysaa inayna haddaba waadicu inuuna dadka ahayn oo istilaaxi ayna ahayn oo intuu nebi aadam xaawo u tegey ama carruurtiisii qaar ka mida intuu u tegey inuuna ku odrhanin maxaynu waxyaabaha isnidhaahnaa ee ilaahay inuu baray oo markuu ilaahay baray nebi aadam subxaanahu wa tacaala ayay halkaa ummaddiisana laga sii baray halkaa ayay ragga qaarkood la mareen oo aayadda ayay u deliishadeen waadicu inuu allaah yahay subxaanahu wa tacaala culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waadicu allah maaha waa mukhtaarka ayuu ka soo hor jeedaaye waxa weeyi waadica luqooyinku waa dadka luqooyinkuna maaha tawqiifiya waa isdilaaxi basharka iyo dadka ayaa dejiyey ama hal qofi ha dejiyo qofkii ugu horreeyey ah ama in ka badaniba ha dejise e dadka ayaa luqooyinka oo dadkaa wax afbara oo dadkaa asalba dejiyey waxay u daliishadeen wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi ay bilugatihim idaafada bilisaani qowmihi ah qoomkaasi inay luqadda iyagu iska leeyihiin ayaa halkaa laga qaadanayaa idaafada ah wamaa arsalnaa maanaan dirin min rasuulin rasuul maanaan dirin ilaa bilisaani qowmihi qoomkiisa carabkoogiiyo luqadoodii isagoo ku hadlayuun baanu u dirnaa culimmada tidhi haddaba waa allaah waadicu ilaahay baa ummaddana luqooyinka baray waxay qaarkood yidhaahdeen rusushan lasoo dirayo ayaa luqooyinka loogu soo dhiibay qaar baa sidaa ku tegay in rusushu ay dee loo soo dhiibay oo can ariiqi lwayi can dariiqi ilwaxyi in luqadda ilaahay ummadda uu ku baray oo rususha laynoogu soo dhiibay kolkaa aayaddan kale bay yidhaahdeen sawka ilaahay leh rasuul markaanu dirayno qoomkiisa luqadooda ayaanu ku dirnaa rasuulka intaan la dirinba qoomku saw kuwan luqadda iska sii lahaa bicatu rasuul qoomku way sii hadli jireen iyagoo hadloo is-af yaqaana ayaa rasuulka loo soo diri jiray haddii la yidhaahdo waxyi uunbuu ilaahay luqadda dadka ku baraayo rususha ugu soo dhiibaa sowkan luqaddu ay sii jirtay bay yidhaahdeen war waa istilaaxi luqaddu yo istilaaxi weeyaanoo ummaddaa heshiisay kolkaa ummadda ayaa sidaa iyagu ku afgarasho u samaystay halkaasay la mareen waa mukhtaarkaa sheekhu sheegayo cidda ka soo horjeeda qowlna wuxuu leeyahay aynu dhexdhexaadino oo luqooyinka qaarna waa tawqiifi oo ilaahay baa waadica oo dadka bara sida wacallama aadama alasmaa'a kullahaa oo kale qaarna waa istilaaxi oo ummadda ayaa heshiis ku barata oo afgarasho ku barata oo inaguba af soomaaligeennan haddaan aragno qaarna de waynu iska soo dhaxallay uun waynu iska soo dhaxallay meel alle meelu ka soo bilowda mag waa la iska soo gaadhay uun qaarna suugaanyahanka iyo dadka luqadda ilaahay baray ayaa shir intay sameeyaan erey erey bixin baynu nidhahnaa eray bixin kolkaa intay meelan ku shiraan ay yidhahdeen erey bixin aynu samayno oo dibbaa ereyo dambe luqadda loogu soo daraa waxaynu arkaynaa haddaba oo qowlkaas saddexaad uu leeyahay luqooyinka inta muxtaajka ee loo baahan yahay xagga tacriifaadka is-afgarashada ee dadku ay ku wada hadla kaa maxaynu nidhahnaa iyo is-afgarashada wadahadalka guud waa waa tawqiifiyo ilaahay baa dadka bara laakiin intaa tawqiifiga ah waxa aan ahayn tawqiifi maahee wuxuu qiilkani leeyahay waxa iska dhici kara inay istilaaxi yihiin waxa iska oo dadku heshiis iyo afgarasho sida erey oo kale ay yihiin baa dhici karta qiil qiil saddexaad ayaa jira ama qowl afraad ayaa jira qowlka afraadna wuxuu leeyahay qadarka muxtaajka ee tacriifaadka loogu baahanayaa waa istilaaxi kayrkiina waa muxtamil oo wax inuu tawqiifi yahay iyo inuu istilaaxi yahay waxaba way dhici kartaa bay leeyihiin waa qowlka afraad qowl shanaad oo culimada wax badan ay ku sugan yihiin tawaquf bay ka muujiyeen oo waxay yidhaahdeen waadicu waa allahna odhan mayno luqooyinku waa istilaaxiyo dadkaa samaystayna odhan mayno iyagoo lagu hadlayun baanu ku hadalnay ama iyagoo lagu hadlayun baanu soo gaadhnay kolkaa maadaamay adiladii istacaarudeen inta tarjiix aanu helayno arrinkaa waanu ka tawaqufaynaa halkaasay qaarkoodna la mareen almukhtaaru ka mukhtaarka ah ana luqaati luqooyinku tawqiifiyatun waa tawqiifi ereyga tawqiifi waa waqafa masderkeegii waqafa wuu dul joojiyey tawqiifiya duljoojin waa kuwa ilaahay ina dul joojinayo ilaahay ina barayo tawqiifigiibuu macnaynaya callamaha allah ilaahay baa luqadda baray addoommadiisa muxuu ta hadaba callamaha allah waa tawqiifiyo ilaahay baa dadka baray waa qowlka sheekhu uu mukhtaarka u arkay luqadu inay tawqiifi tahay ilaahayna uuma dabaray shan qowl baa ku jira afarta kale mukhtaarkay ka soo hor oo qolo istilaaxi maxdiya bay ka dhigeen qolana inta tacriifka ana waxay ka dhigeen tawqiif inta kalena istilaaxi bay ka dhigeen qolana waxay yidhahdeen inta tacriifka ana inta tacriifaadka wax lagu kala garanayana waxay yidhaahdeen waxa weeye istilaaxi inta kalena waa muxtamil bay yidhaahdeen oo tawqiifi iyo wax kalaba way ixtimaalaan qolo tawaquf bay muujiyeen ah, ilaa shan qowl ayaa mas'alada ku jirta haddaba qolada tawqiifiga qaadatay ee waadicuna waa allah tidhi saddex bay isku sii khilaafeen ilaahay dadka markuu barayo sidee buu dadka ku baray qolo bilwaxyi bay yidhahdeen rusushaa loo soo dhiibay qolona waxay yidhahdeen may e khalqi aswaatin codod baa la abuuray oo dadka waa la soo gaadhsiiyey uun qolona waxay yidhaahdeen cilmi daruuriya ayaa lagu barayo ee qof waa cilmi daruuriya oo isagoo qofku garanayuunbu isarkay cilmiga garashadiisu ilaahay ku dhex abuuray ilmaha yari markuu koro uu wakti soo gaadho ilaahay ba hadalkan iyo luqadan iyo waxan ku dhex abuuraya oo waxa weeye waa iska cilmi daruuri oo ilaahay ku abuuray ayuu qofku ku garanaya saddexdaa ayay iskugu qabteen waa qolada tawqiifiga qaadatay ee waadicana allah ka dhigtay qolo bilwaxyi tidhaahda iyo qolo bikhalqi aswaatin tidhaahda iyo qolo cilmi daruuriya qaadata saddexdaa ayay iyaguna iskusii khilaafeen almukhtaaru sida almukhtaaru ka mukhtaarka ihi almukhtaaru ka mukhtaarka ihi anna luqaati luqooyinku tawqiifiyatun waa tawqiifi callamaha allaah ilaahay ayaa baray addoommadiisa bilwaxyi waxyi buuna ku baray ow amase bikhalqi aswaatin codod abuuridood buu ku baray ow amase cilmin cilmi buu ku baray daruuriyin daruuriya oo qofkuuna diidi karaynin haddaad tidhaahdo anigu afka baran maayo waa qasab bay kugu noqonaysaa markaa waa cilmi daruuriya haddaba inay luqooyinku tawqiifi yihiin tawqiifkani ma shay madnuuna mise waa shay qadciya luqaddu waa tawqiifi haddii la yidhaah oo qowlkaa mukhtaarka uu sheekhu ka dhigay haddaynu qaadanno oo nidhaahno waa tawqiifi oo ilaahay baa dadka bara tawqiifku ma madnuun ba ma wax malamale ku jiraa mise waa wax yaqiin ah oo qadci ah weeyi mey-e waa madnuun buu yidhi waayo hadduu qadci yahay oo daliilkiisu qadci uyuuna ixtimaal la aqbalaynin layskumaba khilaafeen khilaafkan laysku khilaafay ayaa ku tusaya inuuna madnu inuu madnuun yahay ee qadci uuna ahayn shayga qadciga ah khilaafka ma aqbalo waayo hadda iminka cid odhanaysa habeen baan ku jirnaa dee ma jirto hadda habeen baynu ku jirna cid qowlkiisu uu muctabar yahay oo ku odhanaysa habeen baynu ku jirnaa ma jiro waayo way iska caddahay inaynu maalin ku jirno iyo dharaar wa anna tawqiifa tawqiifkii walmukhtaaru baa loo soo qadirayaa walmukhtaaru sida la doortay anna tawqiifa tawqiifku madnuunun waa madnuun waa shay la daniyey oo welibana dhinaca raajixa ah waxaana loo madnuun looga dhigay waa liduhuuri daliilihi baa la daliilkiisa ayaa muuqda oo ka muuqasho badan ka istilaaxa sheegaya wa ana luqata luqadu laa tahbutu ma sugnaato qiyaasan qiyaasnimo kuma sugnaato fii maa kii dhexdiisa macnaahu macnihiisu wasfun wasfi u ahaa fii maa macnaahu wasfun miyo saasuu idin yidhi ma fii maa macnaahu wasfun buu qoray aniga wuxuu qorayaa fima fi macnaahu kolkaa fiidaa dambaan diidanahay fima fi macnaahu fima fi man fi macnaahu miyuu qoray fiida kale laba fii jira fima macnaahu umayn ahayn fiidaasi way jirtaa waa sheekhu halkan wuxuu sheegayaa mas'alo kale wa ana luga almukhtaar baa loo soo qadaraya kana walmukhtaaru qowlka mukhtaarka ah anna luqata luqadu laa tahbutu ma sugnaato qiyaasan qiyaasku ma sugnaato fii maa kii dhexdiisa looga qiyaasto macnaahu macnihiisu wasfun wasfi uu ahaa ama fii maa kii fii macnaahu macnihiisa uu ku sii dhex jiray wasfun wasfi uu ku sii dhex jiray wuxuu sheekhu doonayaa inuu yidhaah asmaada e, luqooyinka qiyaasku ma galo sida axkaamta qiyaasku u galo bal hadda u fiirso axkaamta xukunka qiyaas baa gala oo ereyga khamraa haddaynu soo qaadano kalkhamri oo kale haddaan soo qaadano khamrada waxa magacan khamraa loogu bixiyey sifa ku dhex jirta fii ma macnaahu wasfun wey sifa khamrada ku dhex jirta khamradu alkhamru maa khamar alcaqla bay ahaydoo daboolid caqliga la daboolayo ayaa ku dhex jira haddaba khamradii xaaraan ayay diinteennu ka dhigtay xukun ahaan oo waa xaaraan cabideedii nebiidka markaynu soo qaadanno marka ciladii khamrada ah ee caqli daboolidda a ah laga helay nebiidku xukun ahaan waa maxay xaaraan buu noqday isna saw ma aha dee a'ima shaaficiya siday ku tegeen nebiidku waa xaaraan oo waa wax lagu sikhraamaya isna oo daliilkii khamrada sheegay unbaa nebiidkana looga qiyaasanaya kolka axkaamta qiyaasku wuu galaa laakiin alfaada luqadda qiyaasku ma galo oo waxaa lagu leeyahay khamrada markaynu soo qaadanno ereygan khamrada ana waxa loo yaqaanaa waxa wey cinabka waxyaabaha laga tuujiyo waa muskir wax qofka waala oo cinabka laga tuujiyo ayaa khamre la yidhaahdaa haddaba waxyaabaha laga tuujiyo dhirta kale ama midhaha kale qabadinka oo kale heeda oo kale maxaan ku ama wixii laga tuujinayey dee dhirtii kale laga tuujiyey nebiid baa la odhan nebiid nebiid baa la odhanayaayo waa nebiid buu noqonayaa luqa ahaan ma u qiyaasanaayo kol hadduu mid kastiba caqliga daboolayo ma nidhahnaa mid kastiba waa khamro kaasina waa khamro kana waa khamro oo luqadii qiyaas ma ka dhiganaa oo ma nidhaahnaa sifa ku dhex jirtay khamrada caqli daboolid ah shaygan kale ee lagu sikraamayana isla sifadiibaa ku dhex jirta caqli daboolidda ahayd waan iskaga qiyaasanay oo waa khamro uun ma wada nidhaahnaa may la odhan maayo waa khamro uun kolkaa xukunka qiyaaskuwuu galaa laakiin luqadda qiyaasku ma galo la layskaga qiyaasan maayo khamra lagu wada magacaabaya la odhan maayo taa ayuu doonaya inuu sheekhu ka hadlo wuxuu yidhi markaa walmukhtaaru qowlka mukhtaarka ah anna luqata luqadii laa tahbutu ma sugnaato qiyaasan qiyaasasho kuma sugnaato fii maa kii looga qiyaasanayo fii macnaahu macnihiisa dhexdiisa uu ahaaday wasfun wasfi iyo sifanimo shayga haddii wasfi iyo sifanimo laga dhadhansado sifadaa waa loo qiyaasanayaa la odhan maayo oo macnaha laga qiyaastay dartiibaa magac loogu bixinayaa luqa'a la odhan maayo saddex mas'alo oo saddexduba wada mukhtaar ah ayaa halkaa aynu ku soo marnay waxa ka soo hor jeeda haddaba mukhtaarkan in looga qiyaasanayo ragga qaar ayaa qaba oo waxay leeyihiin ha looga qiyaasto mas'alatun hadda t waxa la yidhaahdo nisab buu doonayaa inuu ka hadla nisbooyin nisbooyin nisbooyinka waxa weeye ereyaa la isbarbar dhigaya lafdiga iyo macnihiisaa la isbarbar dhigaya mas'alatun allafdu lafdiga iyo walmacnaa macnuhu in itaxadaa hadday midoobaan fain manaca hadduu manciyo tasawuru macnaahu macnihiisa garashada la garanayaa asharikata wadaagsi hadduu manciyo fa juz-iyun waa juz-iyi marka sidaa loo garto wax la wadaagsanaya hadduu noqon waayo waa juz-iyi wa ilaa haddii tasawurkaasi uu sharkada mancin waayo fa kuliyun waa kuliyi kuliyigaa laba u qaybsamaya kuliyiga oo mutawaadi'un mutawaadi ah in istawaa hadii ay ku sinmaan wailaa hadii kale fa mushakikun waa kuliyi mushakig shaki kugu abuuraya lafdiga iyo macnaha waxaa la yidhaha marna mutaxid bay isla noqdaan marna mutacadid bay isla noqdaan bal hadda u fiirso marna mutabaay mutacadid lafdiga iyo macnuhu inay mutaxid yihiin iyo inay mutacadid yihiin labadaasaa loo kala qaadi mutacadid haddii ay yihiin xagga dambe inoogu dhig lafdiga iyo macnuhu hadday midoobaan waxay culimmadu yidhaahdeen lafdigiina waa waaxid itixaadka waxaa loo jeedaa lafdigii waa xabad macnihiina waa waaxid oo waa xabad waxaa la eegayaa marka macnahaa la garto garashada macnaha aad garatay shirkadda inay diideyso iyo shirkadda inayna diideynin in la wada yeesho inuu garashadaasi diideyso iyo inayna diideynin haddii garashadaasi wada yeelashada ayna diideynin waxaa la odhanayaa kulliyi hadday garashada shaygaa la gartay wada yeelashada ay diidayso waxaa la odhanayaa jusiyi waa lafdiga iyo macnaha mid kastiba markuu mufrad yahay maalan muxamed baa soo qaatay lafdiga muxamed ah macnihiisu waa ayo adoo wadciga milicsanaya waa aniga soo saa ma aha haddaba lafdigii waa mufrad macnihiina waa mufrad garashada aniga aad i garatay wuxuu diidayaa magacan muxameda ah inteennaniba inaynu wada yeelanno maxamed maynu wada leenahay inteenniniba mise cid gaaraa iska leh cid gaaraa iska leh waa aniga kolka waxaa la odhanayaa lafdigan moxamed ah isagu waa mufrad waa mutaxid waa waaxid macnihiisuna waa waaxid kadibna haddii la fahmo maxamed moxamedka fahankaa ah moxamed la fahmay shirkad ma ogolo lama wada yeelan karo oo dadkeen intayna meesha fadhidaa wada moxamed ma nihin kolkaa maxaynu odhanaynaa waa juziyi ma kuliyi ba mise waa juziyi محمد مكلي با mise waa juزئي waa juزئي wadaaga ayuuna ogolayn waxa dhici karta ardaydu inay yidhahdeen ooy mise maxamed ba meesha fadhiya bal gacanta taaga inta maxamed meesha fadhiday maxamediyada meesha fadhiyo bal gacanta taaga imise maxamed baa fadhiya waa kow waa laba waa saddex waa afar waa shan waa lix waa toddoba waa sideed waa sagaal waa toban waa koob iyo toban waa labiyo toban waa saddex afar iyo waa ruuxa weeye inta maxamede fadhida bal ciiday leeg intay leegiin eega ilaa afar iyo toban nin baan arkaynaa wada maxameda oo saw kuwa maxamediyadaasiba wadale magacan maxameda ma wada maxamediyadu magacan maxameda maxamediyadu ma wada lahee biictibaari marka la eego wadciga marka la eego horta sidaynu ognahay wadciga dee calamkaa lagu beran jiray calamka ayaa markaa luqadda la joogo in badan aynu kaga hadli jirnay maxamediyadani magaca waxa qofka loogu magac daraa asalba marka magac la bixinayo waa daatadan qofku waxa ay dadka kale kaga duwantaha loogu magac daraya daatadan iminka labadayadan maxamed baanu isku egnahay aniga maxamedkaygu waa intan kan kaga duwanahay isaga maxamedkiisuna waa intu aniga igaga duwan yahay kolkaa magacani dhawaaquunbuu ka midaysan yahay isku maxamedya ma aha welibana waxaa la qiimaynaya waxay yidhahdeen ma la qiimaynaya sifaadka aan isbedelin mise lama qiimaynayo sifaadka isbedela ragga qaarkood waxay qaateen muctamadku waxa weeye sifaadka isbedela lama qiimeeyo maalan markay hooyadaa maxamed kuula baxaysay waad noolayd maalintaa noloshu ma shardi bay magacaaga u tahay waad yarayd maalintii maxamed laguu bixinayey yaridu magacaaga ma shardi bay u tahay qolada qaadatay haa sifo kaste oo qofku uu leeyahay baa maxamedkiisa loo jeeda inaad nooshahay baa shardiya inaad yartahay tahay baa shardiya maalinta aad weynaate magacii maxamed ahaa majaaz buu kugu noqonaya xaqiiqo kuma aha marka aad dhimatana magacii maxamed aduuba melihiid intaad noolaydunbaad maxamed ahayda magacii wuu isbedelayaa kolka halkaasay la mareen kolka waxaa muctamada magaca marka qofka loo bixinayo sifaadka isbedelka aqbala lama qiimeeyo sifaadka aan isbedelka aqbalaynin unbaa la qiimeeya malaamixda aad dadka kaga duwan tahay sidan marka lagu ego qof kastoo kuu eg meelaad kaga duwan tahay unbaa haddana jira kolka markii magaca lagu wadcinayey munaasabaa loo eegay adiga iyo sidaa dadkan u kala leexsan tihiin haddaba wadcigaa la qiimaynaya maxamed anigunbaa lai bixiyey de hooyada anunbaa ii bixisay magacaygan marka sifaadkaygan la eego adigana bay hooyadaa ku bixisay adigana waa saas oo kaluun kolka waxaad arkaysaa magacani sharkad ma aqbalo sharika ma aqbalo magacani magac wada yeelasho aqbalo maaha waa juziyi haddaba ereyga eg ereyga masjida markaynu eegno masjid saw kuliyima kani muna masjid ahayn ka xaggan inaga xigaana muna masjid ahayn ka masjidunuur haddaba ka waran masjidunuur ma kuliyiba mise waa juziyi waa juziyi weeyi haddii lafdigu uu waaxid noqdo macnuhuna uu waaxid noqdo haddana markaad fahanto aad fahantid waxaan la wadaagi kara inuon la wada yeelanayn inuu noqdo maxaa la odhanaya juziyi baa la odhanaya hadii marka aad fahamto uu noqonayo wax la wada yeelan karana wax la wada yeelan kara ayuu noqonaya waaba rajul rajul ka warama kuma oran kara anigunba magacaa isgale anuunbaa nin ahe intan meesha fadhidaa rag ma aha dhar ragbay maryo rag bay xidhan yihin yaa suurtagal maaha dee kol hadii aynu odhanayno magacan rajul ah markaad fahanto waa magac la wada yeelanayo ma juziyiba mise waa kuliyi waa kuliyi weyi ile waa wax la wada yeelanaye masjid waa kuliyi wey rasun ka waran haddaba rasun madax haddaan idhaa ka waran madax rasun kuma odhanaya kaygunbaa rasiya baa madaxa intan kale meesha joogto kuwoogu waa buro ar suurtagal miyay tahay may suurtagal maaha kolka waxaynu odhanaynaa ereygan ra'sihi waa kuliyi wey magacani shirkadda wuu aqbalaya waa la wada yeelan karaya waa kuliyi haddaba magacani kuliyi wey ama rajul dhe ama ra'si dhe ama masjid dhe ama yadun dhe waa kuliyi wey magacani magac kuliye wey kuliyiga labaa loo qaybin kuliyiga labaa loo qaybin waxaa loo qaybinayaa kuliyigu waa wax afraad badani wada yeelanaysa saw maaha afraaddaasi hadday si siman u wada leedahay oon lagu kala awood badnayn waxa weeye kuliyi mutawaadica baa la yidhaah kuliyi mutawaadica hadday afraaddu ku kala awood badan tahayna waxaa la yidhaha kuliyi mushakik ah kulliyiga maxaa loo qaybinay shayga la wada yeelan karo haddii lagu kala awood badan yahay muxuu noqon waa awaag waa kuliyi mutawaadi ah haddii awooddu ay siman tahay haddii aan loo sinaynna waa kuliyi mushakik ah bal laba tusaale aan samayna haddaa mid loo siman iyo mid aan loo sinayn magaca rajula waynu u simannahay anu rajul baanahay adna rajul baa tahay adna rajul baa tahay kumaa odhanaya taadu way naga yar awood badan tahay <laughs> rajulnimadaadu way naga yar awood badan tahay hadda eeg magacan rajul ah geesinimadu shuqul kuma leh raggu way kala geesisan yihiin sow ma way kala deeqsisan yihiin sow ma aha taasi shuqul kuma leh taa waa lagu kala badsan karaa taa ma aha rajulku waa ninoo waxaynu ognahay magti waa loo siman yihuun geesi iyo nacas ma la odhanayaa nacaskuna waa konton eh, rajulkuna waa boqol ma la odhan eeg hadda waa loo simay magacan rajul ah waynu u simannahay uun ama yarow ama weynow oo rajulka maxamedkaa rajulka iyo caligaa rajulka iyo cabdigaa rajulka iyo cumarkaa rajulkii waa wada rajuluna magacan waynu u simannahay haddaba waa kuliyi maadaamay afraaddii u siman tahay kuliyi maxaa la oranaya kuliyi mutawaadica baa la oranaya hadday afraaddu ayna u sinnayn lagu kala awood badan yahayna kuliyi mushakik ah mushakika aynu tusaale soo qaadano lafdiga nuur ah eega hadda nuur nuur waa maxay waa iftiin sooma ama iftiinba eegde iftiin lafdiga nuur ihi ma juziyiba mise waa kuliyi markaynu eegno horta nuur ka warrama ma kuliyiba mise waa juziyi lafdiga annuur markaad soo qaadato nuur waxawey waa kuliyi waayo nuurka laambadan iyo nuurka laambadaa kale iyo nuurka cadceedda iyo nuurka dayaxa iyo ka xidigta iyo ka tooshka iyo nuur oo dhan waynu arkaynaa waa wada nuurun nuur nuur waa nuurun sow si fiican umaynaan fahmin waa kuliyi hadaba kuliyigii looma sina nuurkii looma sina waayo nuurka yaree mataqaanaa laydhkeenani leeyahay ama nuurka yare tooshka daciifkii leeyahay iyo ka cadceedu leeyahay ama ka xidigta iyo ka cadceedu labadaba waa wada nuure miyay siman yihiin iftiinkaasi ma isleeg mise uu kala badan yahay ka cadceedaa ka badan ka dayaxa saw ka dayaxaa ka badan saw maaha ka xidigta kana laydhka laydhkanabda u kala nuur weyn oo waad aragtaa kan guluubka iyo kan khashaafadda ka waran miyuu siman yahay laydhkii ma sinna haddaba nuurkii isagoo kuliyi ah ayaa loo sinaan waayey waxa la odhanayaa waa kuliyi mushakik ah baa la odhan mushakik ama ismi faacil an ka dhigno oo waa shikisiye aan nidhaahno ama mushakak aynu nidhaahno ismi mafcuul laga shikiye aynu nidhaahno waa munaasabo lafdiga iyo macnaha la isku eegayo allafdu lafdiga iyo walmacnaa macnuhu in itaxadaa hadday midoobaan fa in manaca hadduu manciyo tasawuruhu gerashadiisu tasawuru macnaahu macnihiisa gerashadiisu ashirkata shirkad iyo wada yeelasho haddii uu manciyo fa jus-iyun waa jus-iyi wa ilaa haddii una manciyin fa kuliyun waa kuliyi mutawaadi'un welibana mutawaadi oo iswaafaqsan in istawaa hadday sinmaan oo afraadu ay u sinmaan waa kuliyii mutawaadica wa ilaa haddii kale oo afraadu ay u sinmi weydo fa mushakikun waa mushakik oo waa kuliyii mushakik oo shakisiinaya halkaasi waa lafdigiiya macnuhu markii ay ay isleey mutaxid yihiin labaduba waaxid waaxid markay yihiin haddaba haddii tacadud meesha uu yimaado ka waran lafdiguna wuu tacadudi karaa oo insaan iyo faras laba lafdi weeyaan macnuhuna wuu tacadudi karaa wain tacadadaa hadday tiroobaan fa mubaayinun waa mubaayin buu ku yidhi mubaayin waxa weeye lafdigiina sidiisuu u farabatay macnihiina sidiisuu u farabatay mubaayin baa la odhan oo iminka faras iyo insaan markaan soo qaato faras iyo insaan horta lafdigii ma tacaduday lafdi laba lafdi baan sheegay oo waa maxay labada lafdi waa faras iyo insaan macnahoogii ma tacaduday mise waa isku mid hadduu lafdiguna tacadudo oo laba lafdi aad aragto macnahooguna kala duwanaado mubaayin weeye oo labada lafdi mubaayin way kala duwan yihiin weeye lafdi faras iyo insaan isku macno ma aha faraskuna dee waa noolaha naahi la yidhaahdo saahilka noolahaa saahilka alxayawaanu saahil baa faraska la yidhaahdaa noolaha afarta lugood leh ayaa faras la yidhaahdaa insaankuna waa noolahan labada lugood leh ee hadlee fikira innagana insaana kolka lafdiguna hadduu bato macnuhuna uu kala duwanaado mubaayin baa la odhan tacadudkii wey waxaad ka warantaa lafdigoo quri hadduu bato lafdigoo qurigii lafdigii unbaa batay macnihiina wuu midoobey mutaraadif baa la odhan mutaraeg lafdigiibaa batay waa insaan iyo basharba ka soo qaad insaan iyo bashar maxay kale yihiin insaan iyo bashar ama asad iyo kadanfarba ka soo qaad asad iyo kadanfar afar boqol oo magac baa loo heli karaa ilaa saddex boqol ilaa afar boqol oo magac ayaa loo heli karaa asad iyo kadanfar baa tidhi waa isku mid un saw ma waa laba magacoo macnihii isku mid un yahay kol haddii alfaadii ay badatay macnihiina uu mid yahay maxaa loo yaqaanaa alfaada mutaraadif baa loo yaqaanaa waa alfaad isfangelaysa kan cagsigii ka warama hadaba kan cagsigii cagsigu waa maxay waa inuu macnuhuna farabato lafdiguna uu mid qura yahay lafdigiina waa mid qura macnihiina wuu farabatay maxaa la odhanaya lafdigii baa farabatay baynu nidhi macnihiina mid qura weeyi mushtarag baa la odhanaya mushtarag eg waa mush lafdigani waa lafdi mushtaraga baa la odhanaya mushtaragu waxa weeyi macnahoo farabata lafdiguna uu maxay noqdo midh waaxida cayn baaba ka mid a cayn ereyga cayn amar durdurkaa la yidhah oo ilaahay baaba qur ku yidhi caynan yashrabu biha cibaadullah ereyga cayn amar baasiradan isha yare inagu taalaaba loo yaqaanaa oo cayntu ereyga cayn amararka qaar daatada qofkaa la yidhahdaa jaaa zaydun caynuhu ereyga cayn amar dahabkaaba loo yaqaanaa cayn kolka waad aragtaayo macnihiina uu fara badan yahay lafdigiina waa waaxid maxaa la odhanayaa markaana haddaba mushtarag baa la odhanayaa mushtarag haddii labadaba xaqiiqo uu kuu tusayo marka macnuhu uu farabato lafdiguna uu midoobo dalaaladiisu hadday labadaba xaqiiqo noqoto waa mushtarag dalaalada hadday midina xaqiiqo tahay midina majaas tahayna oo xaqiiqo ayna wada ahayn la odhan maayo waa mushtarak xaqiiqo ahe waa xaqiiqiyo majaaz baa la kala odhan waa asad oo mar kutusa libaaxa buurta iyo asad oo kutusa nin geesiya ah. dee waxa wey macnihii wuu kala baydhay oo ereygan asad iyo libaax ah mar waxaad odhanaysaa waa libaaxii buurta libaax lax cunayaan arkay haddaan af soomaaliga ku idhaa ka war libaax lax cunayaan arkay libaaxaa laxda cunaya ma geesi baad ujeedaa mise kii buurta kii buurta ayaad ujeedaa haddaad tidhaahdo ka waran libaax yaroo xamaam ku maydhanayaan soo maray libaax xamaam ku maydhanaya libaaxaa yaree shaambooga site ee qasabadda isku furaya ma u malaynaysaa kii buurta inuu yahay waa kii afarta lugood lahaa ma nidhahnaa libaaxaa xamaamka ku maydhanaya muxuu noqonayaa isagu nin geesiya buu noqonaya kolka waad aragtaa kaasina waa xaqiiqo iyo majaaz baa la kala odhan haddaba culima waxaynu u kala qaadnay inuu eh, inuu lafdigi iyo macnuhuba itixaadaan iyo inay tacadud sameeyaan hadday lafdigi iyo macnuhuba itixaadaan saddex baa ka soo baxay waa juزiyi kuliyi mutawaadica iyo kuliyi mushakik ah saddexdaasaa ka soo baxay hadii midkoodu tacadudo ama labaduba tacadudaanna labaduba markay tacadudaan waxa ka soo baxay mubaayin lafdigu markuu tacadudana waxa ka soo baxay muraadif macnuhu markuu tacadudana waxa ka soo baxay mushtarag hadii xaqiiqo ay wada yihiin haddayna xaqiiqo wada ahaynna xaqiiqa wa majaaz afar afartaas saddexdii hore ugeed toddoba toddoba magacoo loo yaqaan oo la baxsiyo ayaynu halkan ku haynaa waa toddoba magac toddobada magacba eeg juziyi mutawaadi mushakik mutaraadif mutaraadif mubaayin mushtarag xaqiiqa majaaz imisaynu haynaa todobadaaba waa inaad kala garanayso waxa looga jeedo mid kasta wixii looga jeeday waa inaad garan kartaa ood odhan kartaa kana kaasaa looga jeeda kana kaasaa looga jeeda bal hadda aynu aragno allafdu lafdiga iyo walmacnaa macnuhu in itaxadaa hadday midoobaan fain manaca hadduu manciyayo tasawuru macnaahu macnihiisa garashada la garanayaa ashirkata wadaagsi hadduu manciyayo fa jus-iyun waa jus-iyi wailaa hadduuna manciyeynin fa kuliyun waa kuliyi mutawaadi'un mutawaadi oo iswaafaqsan in istawaa hadday u siman yihiin wailaa haddii kalayna ku sinayn fa mushakikun waa mid mushakig oo qofka shakisiinaya wain tacadadaa labaduba hadday tacadudaan fa mubaayinun waa mubaayin lafdigiina gaar buu u tacaduday macnihina gaar buu u tacaduday aw lafdu lafdigaa tacaduday faqad oo keliya macnuhu ma tacadudin fa waa muraadif wa cagsigiisuna waa macnahoo quroo tacadude in kaana xaqiiqatan xaqiiqo hadduu ku yahay fiihimaa labadaba fa mushtarakun waa mushtarak labadiiba waa qur'i ereyga qur'io marna xayd loo yaqaan marna duhrigaa loo yaqaanaa fa mushtarakun wailaa haddii kaloo labadaba una xaqiiqo ku ahayn waaba asadoo marna libaaxa buurta marna geesiga eh fa majaazun fa xaqiiqatun wa majaazun xaqiiqo iyo majaaz ayaa la odhanaya halkana wuxuu doonaya inuu calamka inoo tacriifiyo calam calamow maxaa tahay calamku sidiisaba juz'iyigii koobaad weeyaan jus-iyigii u horeeyey ayuu doonayaa sheekhu inuu inoo tacriifiyo calam waxaan u malaynayaa calamka dee in badan baynu naxwaha ku barannay baabab idil baaban kusoo dhiganayba oo wada calamun ka sheekaynaya baabab calamun ka warramayaynu soo dhiganay inuu adkaynun bay ila tahay calamku ereyga calama luqadda waxaa loo yaqaanay buurta buurta ayaa calam la yidhah siday khansi walaalkeed sakri markay gabayga u tirinaysay ay ku tilmaantay waina sakran lata'tamu lhudaatu bihi kaannahu calamun fii ra'sihi naarun kaannahu calamun fii ra'sihi naarun wiilka sakriya bay tidhi kuwa hanuunsan ayaa isaga kusii dayda kuwa hanuunsan ayuu imaamu yahay kuwa aan hanuunsanayn ma aha kuwaan hanuunsanayn waxa wey isaga haba kusoo sheegin seefta usha way ka af badan tahay seefta caybay ku tahay seef iyo ul in marka horeba lays ag dhigaa ceeb iyo cay weeyi isagu waxa wey wuxuu imaam u yahay kuwa hanuunsan kuwaas ayuu sakri ayuu u yahay imaam tidhi way sii ammaantay oo inuu magac dheer yahu muuqaal weyn yahay bay sheegto waxay tidhi kaanahu calamun fii ra'sihi naarun waxaad moodaa walaalkay buur dhakada sare dab lagaga shiday habeen madow haddaad geed hoostii dabka ku shido dabkaasi halkuu ka muuqanaya geed hoostii haddaad ku shido laamuhu iftiinku raacaa geedkaasi intuu la yahay oo dhan ayuu iftiinku ka muuqanay hadday daruuro jiraanna daruuraha laga eega iftiinka magaalooyinka habeenkii marka lagu soo socdo de xaggan hoose lama eega markay kaa fog yihiin daruuraha la eega hadday daruuro jiraan iftiinku waad arkaysaa kor buu ukacaa hadduu shay u raacayo helayo kor buu ukacaa kolka waxaynu uga soconaa buurta hadaba hadii dab lagu shido habeen madow dhakada sare lagaga shido geedku raacayaye buur dhakadii dab lagu shiday halkuu ka muuqan meel aad u fog buu ka muuqanaya walaalkay sidaasoo kale weeyaan bay tiri ereyga waa buur waa luqadda walcalamu calamku buu sheekhu yidhi maaka weeyaan cayana caddeeya musamaahu ka lagu magacaabayo biwadcin bisababi wadcin wadci dartii buu ku caddeeyaa dejinta loo dejiyey buu ku caddeeyaa macaariftii kaloo dhan baa biwadcinta aynagaga baxday shayga macrifadii damiirku kuu damiirka u yahay wuu caddeeyaa laakiin wuxuu ku caddeeyaa takalum ama khitaab ama haybo damiirku intaasuu ku caddeeyaa ismu ishaaruhu kan lagu ishaarayo wuu laakiin wuxuu ku caddeeyaa ishaarada iyo farfiiqa ismiga mawsuul wuu caddeeyaa kanuu magaca u yahay wuxuuna ku caddeeyaa silada mudaafku wuu caddeeyaa kanuu magaca u yahay wuxuuna ku caddeeyaa idaafaynta loo idaafeeyey shaygan macrifada ah ka asha wataa wuu caddeeyaa kan uu de magaca u yahay qariinati al albaa qariino u ah haddaba calamku wuu caddeeyaaye muxuu ku caddeeyey calamkii eg waxaa alma wato waaba muxamed ma aha damiir ma aha oo takalum iyo khitaab iyo haybatoona ma sito waa biwadcin dejinta wadciga iyo dejinta loo dejiye qof gaar ah waa anigii kulahaa hooyadu magacan maxamed ah tilmaamahan gaar ku leeyahay iyadoo eegeysay u dejisay haddaba wadcigaa khaaska ah ayaa sidaan arkayno ayaa ayu calamku macrifo ku noqonaya ayuu ku caddaynaya qofka walcalamu calamkii maaka weeyaan cayana caddeeye cayima musamaahu ka lagu magacaabayo biwadcin bisababi wadcin wadci sababtii ayuu ku caddaynayaa fain kaana hadduu yahay tacyiinuhu tacyiinkiisi iyo cayimidiisu khaarijiyan shay khaariji ah hadduu yahay tacyiinku hadduu khaariji yahay khaariji maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa khaarijkan iyo dushan sare iyo dee guudkan carradan guudkan aynu ognahay hadduu shaygaasi yahay tacyiin ku cayiman oo lagu garanayo fa calamu shaksin waa calamu shaksi waa maxamed de waa la arkaya soo halkan lagu arkayo khaarijkaa lagu arkayaaye waa calamu shaksi wailaa haddii aan khaarijkaa lagu arkaynin una ku cayimaynin wailaa haddii una tacyiinkiisu khaarijka ahayna dihniga uu yahay qalbiga uun fa calamu jinsin waa calamuljinsi oo ereyga usaamaa ah marka la sheegayo asadku waa libaaxoo dhan magacan usaamaana libaaxoo dhan buu ku dhacayaa laakiin libaaxoo dhan wuxuu kaga duwan yahay dihnigaaga ayuu usaamuhu ku cayiman yahay oo markaad magaca usaama ah la wadcinayey waxa qalbiga qofka ku jiray cidiyihii iyo eeraantii iyo shaashkii iyo qoorgaabnidii iyo malaasnidii iyo wuxuu libaax lahaa oo dhan baa qalbigaaga ku jira haddaad haddaba asad maqasho waxba qalbigaaga kuma soo dhacayaan libaax wax ka duwani kuma soo dhacayo laakiin haddaad usaame maqasho maxaa qalbiga kaaga soo dhacaya dee balaayaa kugu soo dhacaysa gaar ah oo cidideedii leh oo shaashkeegii leh oo dhogorteedii leh oo miciyeegii leh ayaa qalbiga kaaga soo dhacaya qofka luqadda yaqaana ayaa kala garanaya asad iyo usaame say u kala duwan yihiin asadku waa naki waa waa ismuljin yani waxa weeye nakiro caadi oo de ismuljinsiya usaamuhuna waa calamuljinsi kolka waxay ku kala duwan yihiin asadna waa libaaxuun usaamana waa libaax qalbiga marka laga eego qalbigaaga u dihnigaasi ku jiro tusaalaan usoo qaadanay af soomaaliga imika nin haddaad maqasho qalbiga maxaa kaaga soo dhacaya adoo soomaaliya nin haddaad maqasho dee waxba dee nin unbaa kugu soo dhacaya laakiin askari haddaad maqasho ka waran askari maxaa kugu soo dhacaya qalbigaa qofkii lukada yaqaanay maxaa kusoo dhacaya askari ama military haddaad maqasho maxaa kugu soo dhacaya waxaa kugu soo dhacaya dirayskii iyo qorigii iyo nin tababaran oo qaab u tallaabsanaya oo dhisan ayaa qalbiga kolka haddaba ka af soomaaliga barta nin aan af soomaaliga aqoonin haddii af soomaaliga la baro nin iyo askari marka loo macneeyo dee isaga agtiisa way u siman yihiin waxaa laga yaabaa luqadiisii haddii una askarigu una dee sidaa una ugu fahmin ma garanayo macnahan uu soomaaliga inoo leeyahay oo kale ma garanayo asad iyo usama saasay kale yihiin markaa wailaa hadii kale oo dihniyan un uu u cayimayo fa calamu jinsin waa calamuljinsi oo calamuljinsi baa la odhanaya calamuljinsigu macnahana waa ismuljinsiga nakiradoo kale baa la yidhaahdaa xukunkana waa calamu shaksiga oo kale iyo axkaamta calamu shaksiga oo kale ayuu noqonaya in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ha inoogu joogayo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam